rasuulilaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray shubadii uu sheekhu ka jawaabaya ku saabsanayd <clears throat> in mushrikiinta hore ee carbeed ee qureysheed iyo kuwa hadda jooga ay isku baab yihiin qodobkaasuu ka soo hadlay <clears throat> sheekhu wuxuu caddeeyey in shirkigoodu isku mid yahay marka kuwa quraysheedna ilaahay subxaanahu wa tacaala xagga khaaliqnimada iyo tadbiirka iyo mulkiga iyo maamulka ay u ogolaayeen kuwa maanta joogana intaa ay ogol yihiin laakiin dhibkoodu uu yahay inay ku dhaceen shirku tashafuc walistiqaatha shirkulwasaa'id wax lagu soo gebagabeeyo qadiyadaasuu ka soo hadlahayay kadib hadday dafireen oo yidhaahdeen annagu shirki maanan ku dhicin waxaan samaynana waa iska waxyaaba nooc kale ah sheekhu kii ka soo naqaashay ee yidhi inaad waalantihiin iyo in markaad uun gaalnimo ku dhacdaan aad iswaashaan labadaa mid uun weeye taasuu sheekhu ka soo hadlay <clears throat> fa anta tukadibu calaa nafsika fii dacwaaka aljunuun fii hada alficli bikhusuusihi firaaran adoo ka cararaya can an yalzamaka inuu ku laasimo oo ku qabto maa lazima wixii qabtay cubaad alawthaani aladiina kuwaasu xaka allaahu ilaahay uu ka sheegay canhu xaggooda fii kitaabi alcasiiz maa xakaahu wuxuu rabbi soo guuriyey biqowlihi tacaala wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alla weyne subxaana wa tacaala mima daraa wuxuu abuuray xaggiisa min alxardi walancaami xoolaha iyo beertaba nasiiban qayb bay ka siiyeen fa qaaluu waxay hada lilaahi bizacmihim ee beertan iyo xoolahan qayb ka mid ah ilaahay baa iskaloonu siinay wahada lishurakaaina intanna waxaa iskale aalihada aanu caabudnay kale wa biqowlihi tacaala marka inaysa ilaahay dafirsanayba halkaa ka garanaysa wayajcaluuna waxay yeelahayaan limaa laa yaclamuun wixii aan waxba garanaynin marka limaa laa yaclamuuna in loo jeedo caabidiintii oo <clears throat> iyo inay macbuudiintii loo jeedaba waa suuragal nasiiban bay siinhayaano mima rasaqnaahum tallaahi alla aan ku dhaartay latus'alunna waa laydin weydiin camaa kuntum taftaruun waxaad ilaahay ku been abuurateen ead leedahiin muxuu ahaay kanaan kan kanaa wax qabanaya kan xoolahan uu leeyahay kan allah iska leh waxaasoo dhanba waa iftiraac <clears throat> marka aaliha aan waxba garanaynin oon waxba maqlaynin oon waxba dheefinaynin oon waxba antaraynin oo dhagaxyaa iyo geeda iyo malaa'iga ayagu ay ku sheegeen inay malaa'ig yihiin qaybo ka mida ayay markaasi caabudahayaan xoolana siinhayaan carabtu marka waa kii aynu ku soo marray kitaabkii shamaa'il muxuu ah kashfi shubahaad aynu ku soo marray qaabo badan bay u caabudi jireen muxuu ahaaye shirka ugu dhici jireen kulligoodna ma ahayn qayb caabuda jamaadaadka iyo ashjaarta qabaa'il waxaa ku jiray malaa'igta caabudi jiray ree banu juma eh, cafwan ree banu niman layihaahdo mxuu ahaa ree banu maliix nimankaas waxay caabudi jireen eh, iyo banu tamiim qayb ka mida ah mala'igta caabudi jireen laba qoysoo carbeed ayagu malaa'ig bay caabudi jireen intooda kale ashjaar iyo awliyo kale iyo geedi iyo bay daba taagnaayeen shubha marka labaad baa hadhay oo muhiim jiddan maanta sheekhu ka hadli doono oo ay la yimaadaan eh, mushrikiinta iyo culamaa ulmushrikiin ay la yimaadaan shubhada hore waxay ahayd gaalada maanta joogta ama mushrikiinta maanta ilaahay hayrkii caabuda iyo kuwii hore isku baab ma ah yidhaahdeen waxaynan isku baabo ahayn mushrikiinta hore ee carbeed ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jiro oo khaaliqya ma aysan ictiraafsanayn annaguna ilaahay inuu jiro khaaliqaanu garwaaqsannahay tii sheekhu tiisasagii soo baabiiyay ee adiladii qur-aanka iyo wuxo dhan ka soo hadlay hadda waxaa weeye annaga iyo nimankii hore isku baab isku doonna nama qaado maxaa jira annagu waan tawxiidsanaa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuululahi baanu leenahay mushrikii alcarabna ma aysan tawxiidsan jirin taasuu sheekhu maanta ka hadlahaya wuxuu yidhi sheekhu fain qulta haddaad tidhaahdo ina almushrikiina <clears throat> mushrikiinta horee carbeed kaanuu waxay ahaayeen laa yuqiruuna kuwa aan qirin oon garwaaqsanayn oon ogolayn bikalimati اtawxiid laa ilaaha ila allah maysan odhan jirin wa ha ulaai kuwan hadda wax aaminsane awliyada aaminsanna fi lamwaat dadkii dhintay aaminsan yuqiruuna waa qirayaan biha kalimata tawxiid bay qirahayaan marka farqi baa udhexeeya mu'ahir ah isku mid ma aha marka nimankii hore mushrikiinta ahaa iyo nimankan hadda joogeed leedihiin waa mushrikiinta nimankiinan isku meel lama marin karo oo waxay leeyihiin nimankaana kaanuu yuwaxiduuna allaha walow binudqi nimankanna nimanka hadda jooga kuwii horena maysan tawxiidsan jirin sheekh wuxuu qultu jawaabtu waa iska dhibyar tahay waxyaabaha lagu andacooda weeye haaulaa'i kuwan dambe eed leedihiin waa muslimiin waana tawxiidsadaan inamaa qaaluuha kelimaday ku dhawaaqeen bialsinatihim carabyahooda afkay ka sheegeen wa khaalafuuha biafcaalihim fallan waa ku khilaafeen waaba kala tageenba wax jiraba ma aha shahaadatayn baan ku dhawaaqahayaa isla markaana waan duminhayaa mayadaa soconaysa afka baarkiisay laa ilaaha ila allah maxamedun rasuullah ka yidhaahdaan saad u allay adeeg buu leeyahay sheekh cabdilqaadirow buu leeyahay ilaahay khayrkiiba baryahaya cuskanhaya ka cabsanhaya tala saaranhaya inamaa qaaluuha bialsinatihim wakhaalafuuha waa ku garamareen oo waa <clears throat> biafcaalihim falkoodii fa ina man istakaaa bilamwaati dadka dhintay ninka gargaarsada oo wa alaba ka dalba minhum min alamwaati maa laa yaqdiru wuxuusan karaynin calayhi dushiisa ila allahu subxaanahu wa tacaala allamya axad kale uusan qaban karin ruuxii mayd ka dalba aw amase cadamahum weyneeya amwaadda aw nadara ama u shardiya calayhim dushooda bijuزin min maalihi xoolihiisa qayb ka mida siiyo u gowraca ama u bixiyo qurbaan ahaan cafwan aw naxara lahu ama u gowraca faqad nazlahum amwaadii awliyada wuxuu dejiyoo dhigay manzilaة اlaaliha ay manzilaة اlmacbuudaat intaa ninkii la yimid shayga uu baryahayo ama xoolaha u gowrachayo ama uu waxu bixinhayo ama uu tala saaranhayo ama uu yeedhanhayo booskii aalihaduu dejiyey intaana waa inta ay la iman jireen mushriki alcarab allatii aalihadaasoo kaana almushrikuuna yafcaluuna laha hadihi alafcaal aalihadii ay mushrikiinta carbeed howlahan u samayn jireen oo kalounbaad idinkuna samaysateen in la baryo cinda alxaaja in mxu wax loo gowraco wax loo bixiyo mushrikiinta carabeed baa aalihadood asnaamtooda lagu yaqaanay idinkuna asnaam kale iyo macbudaad iyo aalihada lagu sheego awliye iyo amwaad iyo ahluqabuur baad inta in le-eg ku samaysaan sheekhu waa kii ka soo hadlay magacyuhu wax faa'iidaa ah ma lahaa kan in weli la yidhaahdo kanna la yidhahdo mashhad iyo maxdar nimanka horena la odhan jira asnaam iyo awtaan wax cibraa ah ma lehe nuxurka meesha yaalla waa maxay xaqu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa baryo iyo taalasaarasho iyo gowrac iyo qurbaan alla lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khaas ku ahaa ayaad dadkii qayb ka mida siiseen idan saasaad ku caabudeen fahwa ninkan laa ilaaha ila allah ku wardinhaya ee mushriga ah lam yactaqid muusan rumaynin macnaa laa ilaha ila allah xaqiiqatan maba fahansanaba ma garanhayo walaa camila ma uusan ku dhaqmin bihaa kelimadii bal khaalafaa waa garab maray ictiqaadan aaminid iyo caqiido iyo wa camalan dhaqan ahaanba fahuwa fii qowlihi caqiid ahaan waxaa ku tusahaya xilligay xaaladu ku xumaatay doontu la caarido ama muxuu ahay wasaa'ilkao dhanba ay soo xidhxidhmaan ayuu ilaahay khayrkii baryahayaa waa nebigu soo maray bal mushrikii alcarab ayaa kuwan dhaamay xagga shirkiga waxayna ku dhaameen mushrikii alcarab qur-aanku wuxuu caddeeyey cinda alrakhaa unbay shirki yeeli yeedhteen xilliga berisamaadka la joogo xaaladdu ay kala degan tahay aalihada bari jireen oo ay jireen oo ay tawakuli jireen u yeedhan jireen laakiin markay hawshu ku adkaato asnaamtii aalihada waa ka tegi jireen ilaahay keligii bay baryi jireen dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin kuwan soo shirkigoodu waaba daa'im joogto ah. bal wuxuu sii taabagala oo hana qaadaa markay xaaladdu ku xumaato markay xaaladdu adkaatayba awliyada ku cararaan oy xoolo u gowracaan oo sharad u galaan oy tala saartaan oy baryaan inta horey xaaladdu fiicantahay berisamaadkiiyo bayaxawga lagu jiro waxaa laga yaabaa inaysan shirki badanba aysan ku dhicin ama ilaahay iyo khayrkiiba ay markaa wada wadaan laakiin markay xaaladdu xumaato istiqlaalan si gooni ah awliyaday u baryahayaan yuwaxiduuna mxuu alawliyaa biاطaacati wاlnusuki wاlistigaaa ilaahay markaa waaba ka tagahayaanba markooda shirkigooda shirku tashriik buu ahaa cinda ashidda wاdaraa shirkigooda shirku listiqlaal buuba noqon hayaa idan waaba kasii darahayaanba taas marka waa in la ogaado waynu soo maray sheekh wuxuu yihi fahwa fii qowlihi laa ilaaha ila اllah uu yidhi kaadibun calaa nafsihi naftiisa ku been sheegay asagaa isbeeninaya laa ilaha ila اllah uma yushrik laa ilaha ila اllah uma yastakiit biاlwliyaai wاlamwaat fima laa yaqdir calayh ila اllah waa lagu kala tegay waxaas fainahu qad jacala wuxuu yeelay ilaahan buu samaystay hayr allah ilaahay aan ka ahayn yactaqidu uu aaminsan yahay annahu yaduru wayanfacu inuu waxna dheefiyo waxna dhibo facabadahu markaasuu ku caabuday ilaahaas weliga ah biducaa'ihi baryada iyo yeedhidu u yeedhahayo cinda ashadaa'idi dhibaatooyin markay jiraan jamcu shadiida <clears throat> iyo wlstiaaati in la gargaarsadoo loo qayliyado bihi weligii cinda alxaajati markay baahi timaado wuxuu kaloo ku caabuday wa bikhuduucihi inuu u hogaansamhayo u foorarsanayo lahu lilwaliyi iyo wa tacdiimihi weynayntu weynana iyahu asaga iyo wa naxrihi lahu wa naxra lahu naxaa'ir wuxuu kaloo u gowracay eh, mxuua ah dabaaix gowracyo jamcu naxiira naxaa'ir dabiixa dabaaix lagu jamciyo un kala weeye wuxuu ku caabuday inuu cinda shadaa'id u dhawaaqo u yeedho wuxuu ku caabuday inuu gargaarsado inda shadaa'id wuxuu ku caabuday inuu u khuduco u khushuco isu bihaambiyo isu dulleeyo wuxuu ku caabuday inuu weyneeyo weynayntii alla u laha subxaanahu wa tacaala uu siiyo weliga wuxuu ku caabuday inuu wax u gowraco oo waqaraba uu u dhoweeyey ilayhi ila lwaliyi nafais alamwaal buu ugu dhowaanhaya wuxuu ugu dhowaanhayaa weligii nafais alamwaal geeliisa neefka ka dhaqaaqayo gowracahaya loodiisa dibiga ku jirul bixinhayaa adhigiisa sabeenta ka dhaqaaqaysa ama wanka sumalka abuu u gowracahaya waxaaso dhan maxaa kaa keenhaya awliyadan baad caabudaysa ayaga aaliha ku ah been lisu sheega ma aha sheekhu wuxuu walaysa mujaradu qowlihi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah ku dhawaaqeedu keliya ma aha min duni camalin ayadoon lagu dhaqmin bimacnaaha macaheed aan lagu dhaqmin muhbitan mid sugaaya ma aha lilislaam inaad laa ilaaha ila allah tiraado xaggana aadan ku dhaqmin macnahay xambaarsan tahay ee nuxurkeeda islaam laguma soo galo waa anagii soo marayna maalin dhaweyto alimaam alxusein ibn اlxasan abu cabdulaahi alxaliimi shaykhu shaaficiyati fii ma wara'a annahar qarnigii afraad ahaa afar boqol iyo labadii geeriyooday iyo saddexdii in uu kitaabkiisa alminhaaj fii shucab اliimaan uu ku yidhi hadduu ninka waaniga ah laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuulullahi u yidhaahdo xaggana uu sanamka caabudahayo islaan u sugnaan mahayo nimankan laa ilaaha illa allah hadday ku wardiyaan iyo hadday masaajidda ictikaafaan ayday soonka soomaan waxaan leenahay laa ilaahada wadaan waxba kama jiraan idiin asixi mayso liannakum tushrikuuna billaah waxaa keenahaya inaad laa ilaaha ila allah tiraahdo wa maca daalika shirki akbarna aad ku dhex jirtana kelimadan aadan fahansanaynba macnaheeda iyo waxay xambaarsan tahay waxa loo ogol leeyahay shuruudeeda wax kuu asaxay ma jiro sidaa darteed baa afkana aad ka leedahay laa ilaaha ila allah fal iyo dhaqanna aad ku burinaysa ayadii haddiise aad fahansan tahay laa ilaaha illa allah waxaa looga jeeda iyo macnaheeda iyo shuruudeeda iyo nuxurkeeda aad aamintay waxaan kumada dhacdeen sidaa darteed towxiidkii baad la dagaalamaysaa shirkigina waad difaacaysaa inaad towxiidkii la dagaalantay iyo ahlu towxiidba aad la dagaalamayso ood aaka kulaysayso ee shirkiga iyo mushrikiintana aad difaacayso waxay daliil u tahay gebi ahaanba inaadan marka horeba kelimadan fahminba iska daa shuruudeeday ayadaa dhan baadan fahminba gebagabadu halkaasay ku biyashubanaysa sheekh wuxuu uhi walaysa mujaradu qowlihi laa ilaaha ila allah min duuni camalin bimacnaaha muhbitan lilislaam islaam kuu sugnaan mahayo idan islaamnimo hora waan kuu sugnaaninba ama murtad baad tahay bishirkii ku ridoobay ama marka horeba kuma sugnaanin towxiidka oo waxaa tahay kaafir asli ah fainahu low qaalaha axadu min ahli اljaahiliyati wacakafa calaa sanamihi yacbudhu lam yakun dalika islaama hoos waa gebagabeeyey shawkaan hoos buu soo degay fainahu low qaalaha hadduu kelimada odhan lahaa axadu min ahli اljaahiliya carabtii islaamaysay hadday laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululah yidhaahdaan laatiyo cusi iyo hubul la iska sii wataan ma muslimiin bay noqon lahayn mise gaalay ahaan lahayn so in laisweydiiye maaha amilada marka la bixiyo iyo taqdiiraadka waa lagu fahmaa maalan carabi markuu nabigu yidhi yaa ayuha nnaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu taquuluuna kalima waaxida laa ilaaha ila allah watakhlacuuna maa tacbuduuna min duuni illah hadday dhahaan nacam haye laa ilaaha allah laakiin ka zuuli mayno inaan howlahanaga sii wadanno amaa kelimada waana kugu la soco laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah iyo hubul iyo laata iyo cusiya manaatiya isaaf iyo naa'ila ilaa wixii ka dambeey inay sii wataan nimankan ma muslimiin bay noqon lahay adaa lagu weydiiyey mise gaalay noqon lahaayeen de laa ilaaha illa allah yidhaahdeen maxay ku gaaloobeen maxaysan ka tegin lam yakhlacuu mima yacbuduuna min duuni illah ma tahay mise ma ah ish alfaariq marka waa yahay maxaa udhexeeya ayaga kuwaan laa ilaaha ila allah bay leeyihiin muxamadun awliyadana dhabarkay ku wataa awliya alla adeeg ba u saaran taangi la yidhaahdo maxaa ka isku mid wey wax wax jira ma jiraan yaa been laisu sheegi laa ilaaha ila allah waa wataan boodhka u dhajisan yahay boodhkaay ku garab wadaan awliyadu lagama maarmaan way la socda halkan boodh waxay ku wataan laa ilaha illa allah maxamedun rasuul allah ilaa aakhiri arkaanu lislaam arkaanu liimaan baa boor labaad oo gacanta bidix ay ku wataan ama midigba ay ku wataan oo ah laabudda waa in loo cuskado cinda shadaa'idi awliyada aan laga tegin marka cirka roob laga waayo caafimaadku yaraado cidda uu cashi qaata asagaan cuskanaayo cabdiqaadir u yeedha baa u qoran maxaa ka leedihiin ma muslimiinba kuwa warka meesha yaalla intaas weya been laisu sheegi suufiyada soomaaliya joogta kuwa nairobi dhooban ee habeenahan laga seexan layahay waa mushrikiin imaa hum kufaarun asliyuun wa imaa murtaduun hawsha hala ogaado laguma daba tukan karo hadday dhintaan qabri islaam lagu xabaali maayo gowracooda waa bakti gabdhahooda waxaa la aaminsan lama guursan karo waa mushrikaad xataa yu'mina billaah hawsha aad ha loo aamino yaan la iswareerin waxaan jirin yaan lasku akriin haddii kale laftirkaada ayaan tawxiidku ku asaxayninba laftirkaada maxaad u qasdaysaan ma in xaqiiqa laisku sheegaa diidantiin waxaa ka mid a ah usuuluddiin ka mida ah in mushrikiinta laga beri noqdo haddaad mushrikiinta dhabarka ku wadato ood leeda waa muslimiin ood koofiyad ku cacaminayso adaaba markaa u baahan in gooni laguu baadho intaan ayagaba la gaadhin hawshaa diinta yaan laga been sheegi yaan las wareerini fainahu low qaalaha axadu min ahli اljaahiliya kelimadaa hadduu odhan lahaa axad min ahli اljaahiliya oo waa cakafa uu ku nagaadoo sii wato calaa sanamihi macbuudkiisii yacbudu xaaluhu caabudan lam yakun daalika arrinkaa ma noqdan islaaman lihaulaai اlmushrikiin xaqiiqadaasuu sheekhu ku daransiiyey kitaabkuna waxay ka mid tahay waxyaabuhu ku fiican yahay masalo aan kusoo dagaalanay mooye inta kale kitaabka waa roon yahay aad buu u fiican yahay marka fawaaiddiisay ka mid tahay waxaa miaal sheekhu keeni doonaa yuhuuddu xilliga nebi maxamed laa ilaaha ila allah bay lahaayeen mana mana isa ku maxay ugu islaami waayeen yuhuudda xilliga nebi maxamed joogta kaanuu yuwaxiduuna allah waxay odhan jireen laa ilaaha ila allah laakiin waxay ku garab wadeen cusayrun ibnullah cusayr waa ibnullah bay garab wadeen idan waa gaaloobeen nasaara maxay xilliga nebi maxamed laa ilaaha ila allah laakiin masiix waa ibnullah bay lahaayeen munaafiqiintu laa ilaaha ila allah bay lahaayeen gaalana waa ahaayeen xagga hoose maxay ku gaaloobeen hari min shuruudi twiid eh, eh, eh, min ar min shuruudi laa ilaha illa ba laga waayo atasdiiq oo hoosa laga waayo laakiin laa ilaha illa macnaheeda way garanhayeen waana ku dhawaaqeen waana iltizaamahayeen ku dhaqankeeda oo salaad iyo soon iyo sanam midna ma aysan la imanayn laakiin hal shardi baa laga waayey oo tasdiiqi baatiniga ah haday munaafiqiintii soomahaye ee salaada ee tukan haye ee ilaahay khayrkii aan caabudaynin ee kelimada ku dhawaaqay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah yidhi ay gaalo ahaayee biintifaa'i sharin waaxidin min shuruud اtawxiid hal shari oo min shuruudi laa ilaaha illa allah baa laga waayay waa maxay atasdiiq adigu ka waran hal xababa kuma asixin kuwan mushrikiinta hal shardi xataa lagama heli waxaan looga helin xataa annutqu bishahaadatayn waxay ku anfacaysaa markaad macnaheeda garanayso ila man shahida biاlxaqi walaa ymliku اladiina yadcuuna min dunihi الشhafaacata ila man shahida biاlxaqi wahum yaclamuun faaclam anahu laa ilaha ila اllah wاstaqfir lidanbik man qaala laa ilaha ila اllah man maata wahwa yaclamu anahu laa ilaha ila اllah dakhala اljanة mustayqinan biha qalbuh hayra shaakin fiihima waa la soo celceliyay laabudda min alcilmi bilkelima idan kelimada haddaan la garanayni shuruudu laa ilaabudda sharx goonay u baahan tahay kelimada aad ku hadasha haddaadan garanayne macnaheeda kuna gaaloobi maysid kuna islaami maysid nin miskiinoo reemiya oon af carabi aqoonin baa layidhi waxaa tidhaahdaa kafartu billaahi alcadiim markaasuu yidhi maxay tahay waa nabi ammaan wey kafartu billahi alcadiim buui ma gaalaysiinaysaan maxaad u gaalaysiin weydeen laa ilaaha ila allah buui macnahina ma garan hayo maxaad ka ku islaamahaya ku islaamhaya ninka mase kuma islaamhaya illa waxaa tiran kafartu billahi alcadiim ninka yidhi lafdigana aan macnihiisa garanayno kuma gaaloobin baad tiraadeen miaal kale nin baa loo dhiibay kitaab qur-aan ah oo masxaf ah markaasaa la yidhi waa kitaab min kutub اlkufaar weligii kitaab qur-aan muusa arag kitaab fahadiyo dhegdhegahayo quruxsan baa loo bahal abaaxad la geliyo idin lagu waxeeyo kitaabtaruu yaqaanay u fiiriye waa caamay ma yaqaan waxaa la kitaabkan waa kitaab yahuuddu ay leedahay towre talmuudkooda wey iyo baybalkooda iyo baktigooda weeye fiiri wuu fiiriyey wuu arkay alleele waa runtaa wuu garan waxa ma yaqaan wuu ku istaagay ama wuu tuuray waa kitaab qur-aan maxaad ka leedihi ma gaalaysiinaysaan maxaad u gaalaysiin weydeen waxaan buusan garanayn ninka laa ilaaha ila allah ku wardin hayaan macnaheeda garanayni maxaa ka leedihiin ku islaami mahayo ma tahay mise maaha nimankan macnaheediiba ma garan hayaan hadday macnaheeda garan hayaan shirkigan kufriga ilaahay hayrkii caabud hayaan bay ka fogaan lahaayeen walow kaanuu yuminuuna biاllaahi wاnnabiyi wamaa unzila ilayhi maxaa daba yaalla ma takhaduuhum awliyaa hadday alla rumeeyeen ilaahay hayrkii maysan caabudeen been yaan lisu sheegi shubo kaloo ah dadku waxaa laga yaabaa in kelima macnaheeda aysan garanaynin laakiin madmuunkeedii bay ku dhaqmeen way soomaan way salaadaan way xajiyaan nabi maxamed haddaa marka la sheega salligay la soo boodahayaan alla marka la sheegay jalla jalaaluhu bay leeyihiin marka macnaha guud ay fahmeen yaysan kelimadan macnaheeda bidaqiiq watafsiil yaysan u garanayne hawlaha kale iyo xisaabaha miyaysan anfacaynin berri baynu ka hadli don sheekhan wuu keegi doonaa insha allahu tacaala ee horta walanu wadno hawsha aad waa in loo fahmo shuruudu laa ilaaha illa allah hal shardi ooma asixin hal shardi ooma asixin leanno kelimada markaad ictiraafayso waxaad ictiraaftay waa inaad macnihiisa garanayso haddii aad soo guuriso kalimatu kufrin aad soo guuriso ood xikaayoto amaad cibaarooto ku gaaloobi maysid matalan adoo makhraati ah ayaa qaadibaa kuu yeedhay wuxuu ku yidhi maanta hebel ayaa gaalnimo ku dhacay baa la yidhi raggii soo dacweeyeyna makhraatiyaashay sheegteen adigaa ka mid ah hebelow maxaad maqlaysay adeer buu ku yidhi waxaa tihi waxaan maqlahay asagoo halkaa halkaa taagan saacaddu markay intaa intaa ahayd ayuu ninkan hebel hebela wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa kelimatu kufrin baad ku hadashay laakiin aad ka soo guurinaysa ninkii yidhi ood ku makhraati kacayso ma ku gaaloobaysaa waad ifahanteen bay la tahay haddaan tawxiid sax ah iyo ashahaado saxa ah, nin yidhi aan ka xikaayoodan ka warran ka soo guuriyo adoo gaal ahaa yaa waxaa lagu yidhi ciyaadan bilaah hebel baa maanta islaamay nin yaa kuu makhrata inuu islaamay hebel baa ila maqay waa lagu yeedhay wadaadkii maanta islaamee nagu soo biiray muxuu yidhi baa adoo gaal ah wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah buu yidhi gaal baad ahayd maku islaamaysa adugu maxaad ugu islaami weyday waabaad atuxisatay waa xikaaya ictiraafkaa ma aha waa naqli iyo cibaaro iyo xikaaya ma aha ictiraaf iyo imaaminid aad aamintay maaha hawlaha waa in la fahmo dadkaani caruurtooda iyo ayaguba iyo caamadooda intooda mxua intay ku dhalashay hawshaan shirkiga ay ku dhasheen ku qaangaaday ee ammankan iska tawxiidsadaanu ka hadlaynaa aabbayaalkoodoo laa ilaaha ila allah leh oo lugooyoon bay soo gaadheen iyaguna waa inu xikaadoyaan ma yaqaanaan waxay tahay waxay cabirayso waxay xambaarsan tahay waxay ka reebayso waxay u sheegaysa ma garan hayaan laabudda min alictiraaf markaad shayga ictiraafaysana waa inaad garanaysa waxaad ictiraaftay waxaa tii waxaa lagugu soo dicay kitaab qur-aanaad tuurtay waxaa tihi ma tuurin kitaab qur-aanugu ee eh, maxaan tuuray kitaab yahuudeed baan tuuray oo iyagu qorteen iyo baybal baan tuuray ninkan wax lagu soo eedeyay ma ictiraafsan inuu tuuray maxaa yeele kitaab qur-aan uu tuuray xaqiiqatan laakiin muxuu aaminsan yahy inuu yahay inuu kitaab kufri iyo shirki tuuray buu aaminsan yahay waxaad ictiraafayso waa inaad garanayso nuxurkiisa nimankan shahaataynka ictiraafahayaan macnaheedaba ma garanhayaan idan saa darteed bay tawxiidkan la dagaalamaan shirkigana difaacaan shay hadduu qulub kuu galo waxaa weeye nabigana waa dili shaydaankana waa difaaci maxaa jira nabigii baa shaydaan lagaaga dhigay shaydaankana nabi baa lagaaga dhigay shirkigii iyo kufrigii baa tawxiid iyo diin looga dhigay markaasay difaacahayaan tawxiidkiina shirki iyo kufri iyo gaalnimo iyo nabi ka fogaanshaha looga dhigay markaasay ka cararhayaan waynu isfahanna ay la tahay hawsha waa in loo fahmo yaan been la isu sheegeen dadkaani waxba mahayaan nimanka qubuuriyuun loo yaqaana ama sufiya la yidhaahdo sufyada kala duwane niman iska axkaanley oo masaakiino meelaha fiqiga iyo manhaajka akhrista hawlahana aan ku jirin waa yarihii naadir booye hadda waaga horey ro hadda waaba ma jiraan kulli waa israaceen axkaanleydoodii qaadirigoodii kii bakti cunaha kii saalimogay ba usha faraqee raamaha la watay iyo mxuu ah qabuurgaleenka kulli waa israaceen fa saaruu aa'ifatan waaxida muxaariba lilislaami waatawxiid hal dhinac bay ka soo jeedsadeen malla zanaawi iyo muxuu ahaayey iyo weri musafani bay hoosta u galeen maraykan baana ku biila hawshu saasay ku socotaa suufiye iska daaya hadda maraykan yaray waxay yidhahdeen laba kooxood oo kale waa in la shaqogeliyo islaaxa akhwaanu muslimiinka iyo kooxda sheekh rabiic almadkhali bay yidhahdeen iyagaa qoray anagu ma iyagaa soo qoray waxay dheen saan oga islaamkan mutaarifka salafiyiinta jihaadiyiinta ee isku garab wada kitaab qur iyo aakal mxua ah, dhegdhegaha isku garab wada nimankan si looga hortago suufiye keliga waxba qaban weyday tijaaniyo naqshabandiyo soo wadnay keligood ma shaqayn karaan niman laakiin shar salafinimo aaminsan xaggana ree magaalo internetka qaabka sida loo isticmaalo yaqaan oo laba kooxooda waa in la kharashgalay yidhaahdeen muslimiin oo niman bal ah oo siyaasadda u dhundaleela oo gaalnimada iska xambaaran kara oo haddana muxuu ahay macnayn kara oo haddana liixin kara nimankaa waa in la shaqo geliyaa leh oo laga bilaaba masar iyo meelo badan maraykanka qorhaya wadaadahoodii baa ku talinhaya aqoonyahankoodii baa saa ku talinhaya riboodyadana ku qoreen qaybaanka haya iyadoo carab wali la turjumaan qayba haya sidoo kale markaan sacuudiga iyo khaliijkii joognay iyo meelahay ku badan yihiinna waa in fangareeyo qolyaha jadiidiyada loo yaqaan een dhihi jira asalafiya alcalmaaniya almuqanaca aadaad garanaysaa nimankaas way caddeeyaan atbaac wa taa'ifat rabiica almadkhali bay yidhaha iyagaa saraaxaynaya maaha aniga iyagaa odhanhaya kooxdaa waa in la shaqo geliyo maxaa yeele xilligan aynu marayna siyaasadda maraykan iyo reer yurub nimanka anfacaya waa labada kooxood bale saa darteed hadda masr ka socda baarlama mxuu aha dowlad dimuqraadiya ha la dhiso baarlamaanka ha la galo howlaha ha la wado maxaa jira way bannaan tahay gaalnimada iyo kufriga in maslaxa loo galo niman salafiyiin sheeganhayabaa hawsha hadda wada idan gaaladu way yaqaanaa ninka ayaga la shaqaynhaya walow si ku meel gaadh ah iyo ninka ka soo horjeeday ee uun seef ka soo horayso en la ismaraynin la keliga ah way kala yaqaanaan laakiin innagaas masaakiinoo iswadanoo laa ilaaha illa allah ahlu tawxiid ahlulqibla dadka yaan la takfiirinin war yaa mawaalan tihiin war gaalnima aad la ordaysaan dadka dad ka saaraysaan ka daaya kaa miskiin iska calaacali meeluu ka socdo iyo wuxuu ka hadlay iyo meel la mari midna war oma hayo waa alihii allah allow sahal bay kaa dhihi jireen soomaalidu almuhim fain qulta haddaad tiradaa buuhi sheekhu wuxuu sheeku kuu soo caddeeyey nimankan afka ha ka yidhaahdeen laa ilaaha ila allaah laakiin fal ahaan iyo dhaqan ahaan bay ku baabi'iyeen haddaad run sheegi ilaahay hayrkii maxaad u caabudi awliya maxaad u dabataagan tahay maxaad wax ugu gowraci maxaad oogu dawaafi maxaad u cuskan maxaad oogu qaylyan hadday dhabka aya tawxiidkan asaga ah qalimada waa dhammeey waxaa iman karta axaadiitii odhan jirtay ninkii laa ilaaha ila allah ya dhiiggiisu waa kayfa tasnacu bilaa ilaha ila allah idaa jad yushaq ka hadli doonaa taada iska dhib ninkii fahma hawshaas iska dhibir tahay fain qulta haddaad tirahdo qad akhraja axmed bnu xambal washaaficiyu fii musnadayhima min xadiidi cabdillahi bni cadiy bn khiyaar ana rajulan nin oo meel ansaari ka mida ayaa xadaahu asaga cabdullahi bn cadiy u sheegay annahu ninkaasi ata nabiy inuu suubanaha u tegay sala allahu calayh ali wasalam wahwa suubanuhuna fii majlisihi goobtii masaajidka uu ka fadhiisan jiray uu fadhiyo fa saarahu nabigu wax ku saraysto dhegtu afka u saaray muxuuna nabiga eh, u sheegahayaa liyastadinahu si nabiga u idan weydiisto fii qatli rajuli min almunaafiqiin saxaabadii u ka qarsaday nabiga hoos oola faqay oola shawray wuxuu nabi allow ninkii hebel ahaa munaafiq weeye aan soo delay fasax raggan ha ii sheegi fajahra rasuul ilahi baa oo dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi alaysa yashhadu an laa ilaaha ila allah intaa miyuusan qiraynin qaala ansaariyu bala nabi allo waa qiro ku dhawaaqay yaa rasuul allah walaa lahu laakiin shahaadadiisu dhabkama aha buuri tawxiidka ee shahaadadu ku dhawaaqay waa afka baarkiisa qalbigiisa ma jirto qalbigu u gudbahayaa muusan sheegin naaqid uu ninkaa ku dhaco bannaanka yaalla laakiin wuxuu rabaa uurkiisa inuu akhristo oo uu e, mxuu raajo saaruu doonahaya qaala nabig yashhadu anna muxammadan rasuulu miyuusan qiraynin aniga inaan rasuul ilaahay aynan soo ma qirsano qaala balaa walaakin laa shaa'ata low nabi allow haa wuu qiray laakiin waa afka baarkiisa qaala alaysa yusalii miyuusan tukanaynin taarikusaadku inuu gaal halkaa ku ogo la dilhayo waa kay alaysa yusalii miyuusan tukanin qaala balaa nabi allow waa tukadaa walaa salaata salaadna ka asixi mayso laga aqbali may gaal wey qaala nabi wuxuuhi ruux hadduu shaatooyinka ku dhawaaqo xagganna uu tukanhayo uusan la imayn naaqid buriya lama dilahaya haddii taa waxaa kugu daliila ah, haddaad shaatooyin ku dhawaaqdo oo tukato ood ruux muslima disho waa lagu qisaasi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilba shaatooyinka kuma difaacahayaan oo salaadda ku difaaci mayso waa lagu dilahaya leanna waxaad ku dhacday wax dhigaada banneeya haddii adoo shahaateynka ku dhawaaqay oo ilaahay caabudo oon shirki ku dhicin oo muwaxid musalli ah, oo caabido oo sawaam binnahaar qawaam bileyl ah mutasadiq ah silatu lqaraabaadka ku fiican aad haddana zina ku dhacdo adoo muxsan ah dhagax baa lagugu dilahayaa tawxiidkii muxuu kuu difaaci waaye tawxiidkii u fiican yahay hadda waxaad ku dhacday wax dhiiggaada banneeya ma tahay mise maaha ku dhacday gaalnimo kale adoo tawxiidka ku fiican oo diintoo dhanba ku fiicanba waxaad tidhi aakhara ma jirto lassoo bixin mahayo albacu wanashuur baad inkirtay kaafir baan ku leenahay inta kaleba adoo madaxa saarto awliya ilaahiya waxaad tidhi xaj ma jiro wax la yidhahdo xajku masaaidinna ku dawaafa waxba halkaasada aadine beyt ilaahay weeye beytkan barakaysta ku dawaafa ku cumraysta banaankaana ku xirto xalaaloba maca salaam arigana meesha noogu laaya shariika noogu laaya maxaad tirahdee kaa maxaad ka leedihiin waa murtad waa gaaloobay nin baa sidaa lagu dilay xalaaj eh, loodhan jiray alxusein abu mansuur alxalaaj saddex boqol iyo sagaalkii baa la dilay ninkan nin saaxir ah oo asxaabu karaamaad iska dhigo balaayuu ah dad badan caamo badan buu duufsaday culamo waaweyn baa dabagalay si loo daba taagnaabaa waxaa le ninkaani ummadda lugooye waa gaal baa la leeyahay waxay dheen waa awliya duusha qolyo waxay dheen mehe waa ahlullaahi waa lagu wareeray waagi dambaa fataawidiisii iyo hadallihiisii la dhagaystay si loo daba socdo waxaa laga helay hal hadal oo cad baa laga helay wax gaalnimo ku cad wixii kale wuxuu inkiro iyo wuxuu dafiro iyo wuxuu ta'wiiluu ka dhigay waxaa laga soo helay inuu yidhi xajka ninku dhaafo ee ka gaadhi waaya masaa'idda ilaahay mid ka midoo weyn oo masaajid jaamic oo jumcada lagu tukado bala ka dhacday ha tago maryo cadcadna ha xidho asagaasi ha ku dawaafo markuu ku dawaafo masaakiin iyo agoom agoommo soddon anaa xoolo badan ha siiyo meesha ha ku qalo kadibna intaasi waxay ka kafaynaysaa oo kaga fillaanaysaa xajkii dhaafay ajirkiisi iyo tawaabkiisi waxaa la yidhi muzindiiq murtad warkaan adugu miyaadaan dhihin ma tiri ninkuu xaj ku dhaafay ka gaari waayo soddon miskiinoo agoommaa ah xoolaha siiyo dharcadoo baftaha soo xidho masjid weynoo mise ilahi ku dhawaafo intaas salaada ha tukado labayk allahuma ka sii daayo kadibna faqad qadaa ajrahu waqadaa nafaahu ma tiri haabuur waan idhi xaggeed ka keentay baa layidhi kitaabu اlikhlaas wa kitaabu salaa lilxasan albasri bay ku qoran tahay qaadigii xukumaya qaadi ibn abi cumar la jiray kadabta ana qara'tu miata mara falaa yuujadu fiihi dalika buuri boqol goor baan akhriya waa iftira kuma qora kitaabka asaga xasan albasrina ma dhib leexadaa la saaray toddoba qaadi baa ku duugta inuu gaal murtada yahay ninka intaasu ku dhintay zindiiq laba ooma ooyin baan ku muslimiintuna waa ku farxeen culmaduna waa ku duceeyey ninka in la dilo maxaa lagu dilay inuu xajka yidhi hee hadduu ku dhaafo maa xaj oo dhanba hadduu ku dhaafo waxaa kaaga filaan karta masaa'ida ilahay oo barakaysatood xoojiso kuwanu maxay yidhaahdaan qabriga biyoolow ninkii taga ee ku dhawaafa toddoba goor fakaannamaa xaja ilaa bayt illaahi alxaraam miata mara mid sakaraadoo sayid maqbuul iyo ree waafato waa dhoweed nintysixkii nintysevenkii soo baxay iyo cafwan ha nintysikii soo ka daahiray meel goday udhexaysa ceel berdoobo xaralaya ka dilaacay yaa wuxuu ninka aniga ii yimaada hee ee ay u dawaafeen maqaamkaga yimaada toddoba goor nin xajiye buu la ajir yahay nool weli muusan dhimanay wa sheeko kalaad haysaa idinku nin nooloo joogo way qaraabo la yahay warka waad fahanteen bay la tahay caamo badan baa ku rumayso weliba rag wuxuu lahaa khudaba hawshaas ummadda u sheega sheekhu wuxuu yidhi wuxuu yidhi baa lasii odhanhaya mikrofon ma jiro tani marka sigiiskaa la isgaadhsiinaya warka sheekadaas yaan islugoyne baahal waxyaabaha adduunka yaalla waxaad fahmi kartaa idinka maaha kufriya gaalnimaa intii la qaayiboo la qaata ah weliba la difaacay markaas haddana wax lagugu maxabsan muslim baan ahay lama taaban karo ninkii ka agbaxana wuu takfiir wey khawaarij dhiigga islaamka ay banaysan hayaan waxyaabaha sheeke barley waa lagu kala taga taas ninka intaasoo ku dhintay waa gaalnimada xaqiiqada ee uu ictiraafe laga haya lagu dilay waxyaaba badan oo lagu qabsaday xallaaj waa jiraan laakiin qodobkaasaa dhiiggiisu ku daatay adduunka waxaa ka dhacana waa qodobka ay wax ka daran wey niman jaamacat eh, malik sacuud eh, culummo ka ah iyo dakaatira iyo hadda ka u tagay sheekh mibas bil kastaba mar bay booqan jireen sheekhaysu intuu noolaa marka sacuudiga waaga waxaa ku badnayd oo ku soo fool in laga furo bunoog iyo bangiyo riba ku shaqeeya waagi hor shacabka way ka qarin jire laakin waagi dambay daahirtoy muuqatay shacabka way moogtahay waa niman mulabisiina ah, talbiiska ay qabaan adduunka dowlad lamida qaabka wax loo qariyo ama kufriga loo asturo ma jiraan adduunka laga soo heli laa yuujad fi alcaalam wadaadaha dabagalay way soo caddeeyeen dowladahan kale ee masar iyo lubnaan iyo urdun iyo carabaha kaleo dhan gaalnimada waxay dhaheen qaanuun hebel baa qodobkaa qorahaya ayagoo tacliima maraasiim awaamir bay ku odhanhayaan qodobkii laftirkiisa lagaga dhaqmaya masar ayaa sacuudi lagaga dhaqmahaya laakiin reer masar ayagu waxaa weye waa niman iska qawlaysato waxay odhan alqanuun alfulaani kada raqamkiisa ka mxuu ahay intaasa eh, eh, faqrada ba baasaa qoranaysa waa qaanuun alwadci bay kuleeyihin reer sacuud waxay kuleeyihin almarsuum almaliki tacaaliim awaamir xerowga miskiinka awaamir iyo tacaaliimi maraasiim wax fiican buu moodahaya magacii baa loo bedelay gabagabadu waxaa weeyaan soo yaanan khad ka sii bixine sheekhaa loo tegay waxaa la yidhi nin la doctor khaalid aduweysh ayaa su-aal weydiiyey wuxuu uhi tunis baanu tagnay kalaabyadeeda habeenka almalaahi leyliya waxaa ka jira gabdhaqaa qaawan baa la keenaa oon waxba qabin nuxur aan qabin oo mudh iyo gacan ah oo soo dhowaynaya nimanka tumanaya haweenka iswata waxaa dhan soo dhoweynaya wuxuu yidhi sheekhow in laisqaawiyo cawlada la muujiyo inay macsiya tahay oosan gaalnimahayn waanu ognahay waxaanu ku weydiinaynaa shatiga ninka u gooye laysinka u gooye baarka iyo hoteelka asagae waxaa lagu samaynayo asagoo og ee laysimaha iyo shuruucda ganacsi bixinaya maxaad ka leedahay haadaa huwa alkufru albawaax wa riddatu suraax halkaasuu sheekhu istaagay waa kufri iyo gaalnimo diinta lagaga baxayo cindanaa min allahi fiihi burhaan nin daki u ahaa khaalid doctor khaalid aduweysh xaggu ka wareegay wuxuu hi sheekh famaa baalu tarakhiis lilbunuuki alribawiyati fii bilaadina haadihi sheekhu haddii in la isqaawinta iyo muxuu ahaaye waxyaabaha noocaasa laysin loo gooyo lagu gaaloobayo burhaanna aad hayso min allahi subxaanahu wa tacaala baladkeennan sacuudiga bunuugta ribowiya laga furo shatiyaha laysinka ay ku shaqeeya loo gooyo nimanka gooyo dowladda hawshaa difaacaysa maxaad ka leedahay xasbiya allahu calayka ya khaalid xasbiya allahu calayka ya khaalid xasbiya allahu calayka ya khaalid fasakata sheikh ilaahay baan kaa kaalmaysanhayaa god baad igu riday ilaahay baan kaa kaalmaysan xasbiya allahu calayka ya khaalid duweysh sheekh ka baxay kelimo kale sheekhu ma dhihin xaqaa'iqda jirta intaa la ogyaha waa sidaa haddee xasbi allah caleyk iyo khaad socon mayse niman reer tunis waad xukuntay sheekhow he ya aday kuu taalla macalin macalin aadan <laughs> nimanka in la isqaawiy ribada keebaa dara sharcigeenna idan warku intaas wey gaalnimadu meeshay joogto waa inay gaalnimo noqoto ninka cudurdaar sharci ah oo lagu cudurdaara ikraahoo kale uu ku dhaco waa gooniya laakiin waxaa weeye hawshaas waa in la fahmo wa fi صaxiixayn min xadiiثi abi saciidin اlkhudriyi fi qisaة الrajul اladii qaal ya rasuul اllahi itaqi اllah saxiinka waxaa ku yimi xadiidka abi saciid fii qisaة الrajul aladi qaala ya rasuul اllah aniga shalay idiin sheegayay xataa sheekh ibn cuthaymiin kitaabkiisa asyaas sharciya sharaxa sharxu siyaasa sharciya ibnu taymiya sharx muqadimada hore bilowga sabxada soddon iyo dhowraad ee koobaad meelaha taqriib wuxuu ku leeyahay ninkii bunuubta ribada ku shaqaysata u gooya iyo laysan ay ku shaqaystaan waa kaafir bilahi alcaiim liannahu waa mustaxil ama waa aamir lilmacsiya waa murakhis muadin weeye waa gaal buu leeyahay asagoo lagu soo celiyo la yidhaahdo muxuu ahaayey bunuugta reer sacuudiya nimankan kubeele ee hoos joogto ee sidaa sameeye ka waranna xasbiya allahu calayka yaa macallin unba ku odhanhaya isaguna hawshaasi waa aad in aad loo yaa rasuul allah ittaqi illaah nin khaariji ah ayaa yowma xunayn nabiga kuwii ka cabso markuu nabigu qhanaa'imta xunayn qaybiyey oo quraysh mu'alafatu lquluub ahaan xoolo badan u siiyey waa nin adduunya u muuqatee oo nabi maxamed aan ixtiraamaynin wuxuu ku yidhi ittaqi illaah la weynaatay nabigu wuxuu idhi ilaahay hadda anugu aanan ka cabsan ka cabsan ittaqi illaha fa innaka lam tacdil buudi ka cabso oo si garsoor oo cadaalada wax ku maamul cadli maadan ku dhaqin dabaday buu i nin iga caadirsanna heli maysaan idin soo marina mahayo taa horta ku seexda dad islaam tihiin ruux aniga ilamida cadlanna heli maysaan ilaa qiyaami saaca waman yacdilu idaa aanan lam acdil bu nabigu haddaan anugu aanan cadli iyo garsoor aanan ku dhaqmin ya ku dhaqmhaya cadaalad xoolahan yarkee adduunyada nimankan gaalnimada ku gaamiro aan rab inaan kaga soo jeedo gaalnimada oona islaanka ku jeclaysiiyo xandhada adduun miyaad la nafbaxaysaa meel fadhiisaa la khaalid ba xanaanaba allow qoorta aan qaada iga wareegbu munaafiqan murtadka ah ee nabi maxamed laacahaya iyo cadaalada diinta aan madaxa dhaafiy nabigu wuxuu faraha ka qaada raxima allahu akhi muusa laqad uudiya akara min hada fasabr walaalkay nabi muuse allaha u naxariista maxaa yeelay intaani lay dhibahay in ka badan baa la dhibay markaasuu dulqaatay laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiha idan adiyat alambiyaa shay la yaqaano in la dhibi jiray xaggan iska dulqaadan nabilahi nuux baa si loo kabtuurahayy ee dhagax loogu waday buu la suuxolo dhacay allahuma qfir liqowmi fainahum laa yaclamuun ambiyadu warkooda iska baab gooni aw dhib kastoo soo gaadha fii diinilahi kusoo gaadha haddii haweenkooda laga hadlo cirdigooda laga hadlo ayaga la caayo lala aflagaadeeyo la jaa'ifeeyo waa iska dulqaadanhayaan laakiin marka diinka ilaahay iyo alla xaqiisa la galo markaasi wax istaagi kara ma jiro laa maslaxo walaa tol iyo qaraabo reer bani oo qoyska labaad ee qoraysh ugu magac fiicna ah reer bani ba baa ka magaca qoyska kale ee carab oo dhan u nasab fiican bay ahayn reer bani markaas intay isu yimaadeen oo isqaadeen oo isdhigeen oo aalubeytka ay weliba ay shafaaciya erga weydiisteen bay gabadha reer bani maqsuum ee dahabka qaatay gacanta nabi allo yaan la waa ceeb aan naga hadhaynin ilaa qiyaami saaca ana min bani maqsuum saraqat hawshaa hawl culus wey nabi wax kastaan ogol lahay gabadhaan gacanta ha goyn gacangoynta waa xad ilaahay xaq alla wey xaq nabi maxamed ma ah maxaa lagu yidhi wallaahi low anna faatimata binta muxamadin saraqat hee la qatactu yadaha iska ilaaliya hawshaa ma jirto laakiin nabigu wax asaga ku xidhan haddii loogu yimaado waa iska cafinhaya asaga lafiisa shaksiya xataa diintiisa ninka wax kashana waa iska cafiyi jiray nin baa hadda wuxuu ku leeyay fa innaka lam tacdil maaniga ha orodska laakiin hadduu dhihi lahaa ilaahay ma aha malig dhiiggiisaa daadanaya hadduu yidhah ilaahay caadil ma aha yidhaahdo waa maqan yahay laakiin nabi maxamed waa caadilmatiid ma aniga anay igu filan tahay nin baa nebi allow dadku waxay sheegaan markaad ad dadka hor tahayna xumaanta iyo baqiga iyo dulmiga iyo xadgudubka iyo khayaanaadaad kala hasha oo ka reebtaa markaad gurigaada tagtay iyo meela khaasana xoogo waad xaabisaa nabigu hadalka ma fahmin mimber buu taagnaa markaasuu yidhi muxuu yidhi igu soo celi wiil yaroo caqli badan oo odayga hadlay adeer u ahaa yaa nabi allow waa oday xanuunsanee faraha ka qaad u kaada xanuunkiisoo muxuu yidhi duq ha i fahansiiye ka waan dhex galay waxaan ka baqay bu intuu maqlo in lacnad minallahi ay ku soo dhacdo duq oo dib damba la arki waayo waxaan nabi allow wuxuu leeyahay ninkai iga xidhnaa ha soo daayo <laughs> oday wuxuu ka calacalaya nin laga xidhay oo dembi lagu haysta loo xidhay buu daba taagnaa markaasaan nabigu wuu diiday buu i anaga wuxuu dabca inuu maqlo odayg wuxuu yidhi markuu nabigu ku adkaystaan iskaga dhexbaxay buu i baa ku celiy wuxuu yidhi la sheegay nabig wuxuu ma saasay yidhahdeen haa anay idhibaysaa nabigu haddaan xumaanta ummadda badheer oga oga reebo hadhowna aan hoos u qarsado anay idhibi idinka dhib idinkuma haysa nabigu xilmigiisa dulqaadkiisa waa gooni hawlo la yaqaano laakiin annaga waajibkana saaran waxaa weye nabiga ninkii ka agbaxa dhiiggiisu waa in masjidka ku daata wey golxob waa in la geliyo bartaa dhaqdhaqaaqada waa in lagaga suba abley laga geliyo wey hawsha waa inaad nabiga waa in loo dhiidhiyo oo la difaaco laakiin asagu hadduu noolaa asagaa taagnaa dadka asagaa cafin jiray isagaa iska dulqaan jiray ajir badan buu ka helaya fasbir kamaa sabra ulcasmi min rusul baa lagu nabigu waa sabr hayaa saa darteed buu ku dayanhayaa raxima allahu akhii muusa laqad uudiya akara min hada marka tani waa iska dhib yar marka wuu kulaaday wuxuu nabi allow iga leexa bur yaa rasul alaa adribu maan ka goya nabi allow kan waa gaaloobay waa yaqaana wax lagu gaaloobay qaala xuli iska daa lacalahu an yakuuna yusalli waxaa laga yaabaa inuu tukanayo gaalnimadu salaad may difaacdaan macnaha in fahantaan baan ninka gaalnimo ku dhaca ee tukanay maan daynaynaa nabi muxuu leeyahay xaqa xadgudubka ah in lagu anaa iska leh faraha ka qaado anaa cafiyey waana tukadaa iska da waana tukadaa anuuna igu xadgudbay anna waa cafiyey faraha ka qaad ee salaadu haddaad gaalnimo ku dhacda ku difaaci mayso low sajadta lisanamin aw liqamarin aw lishamsi wa anta tusallii kafarta maanici zakaa ayagoo soomahaya oo salaadahaya oo tukanaya oo xajinaya oon musmin la dagaalamaynin baa la daadiyey saxaabo badan baa nabiga iyagoo tukanayo weliba nabigu xad ka oofiyoo dilay haamidiye xaggay ku dambaysay alimra'a aljuhayniya awey maacis awey imise saxaabadu nabigu dila iyagoo tukanaya soomahaya salaadahaya macnaha waa inaad fahanto lacalahu yusalli maxay tahay hadda halkaan weeye ninkan wuxuu ku xadgudbay xaq shakhsia oo nabi maxamed anugu u sabra waa cafiyey idan wuuna tukada ee faraha ka qaada macnuhu waa sida laakiin gaalnimo salaad ma difaacdo hawshaa waa in aad loo fahmo faqaala khaalid khaalid fahmkiisa fiiri hadas wuxuu yidhi kam min musalli nabi allow yaquulu bilisaani maa laysa fii qalbi nabi allow musalli badan baa jiroo tukada oo carabkii afka baarkiisa ka sheega waxaan qalbigiisa jirin ee ninkaani inuu munaafiqiyo gaal e waxaa caddaynaya hadduu mu'min yahay fii qalbihi nebi maxamed ma aflagaadeeyonoo ma laaceen duridda uu nabiga duray waxay daliil u tahay inuusan mu'min ahayn khaalisoo saadiq ah nabigu wuxuu yihi faqala rasul sl slam innii lam umar innii lam umar lamay farin buu nabigu an unaqiba inaan faydoon qodoon dilaacsho can quluubi الnaas naqbiga asalkiisu waa albaxd shayga in la baadho wey lanfidhi celiyo la baadho can quluubi الnaas walaa an ashuqa quluubahum qalbigood inaan dilaaciyo ama aan baan layma dirin nabigu waxaa weeye xaqiiqadii ninkan dhiiggiisa lagu cafiyey nabigu wuxuu weeye muusan saraaxaynin khaalid ninkan qalbigiisa ma baarina wuxuu ku haystaa kufri daahira oo ku hadlay kufri daahira oo ku hadlay buu ku dhacay laakiin kufrigan daahirkee ku dhacay wuxuu ahaa kufri ku xidhan xaqa nabi maxamed wax xaqaada adiga ku xidhanna oofidiisa iyo dayntiisa aday kugu xidhan tahay tusaale gaaban haddii hadda nin lagaa dilo inaad ninkii dilay lagu qisaaso oo kas loo dilay iyo inaad ma qaadato iyo inaad cafidaba adaa iska leh ma tahay mise nin baa nin kas u dilay baaliqa caaqila dhammaystiran idan kitaab ullahi alqisaas addiya alcafu intaba ada u taalla ninkan muslimkee disheed xaqdarra ku dishay xaqullaahi baa ku tacaluqa oo ilaahay baa kaa reeba kuu diiday laakiin xaqu naas baa meesha ku jiro waalidkiisii walaalihiisii qaraabadiisii caruurtiisii ubadkiisii aq bay meesha ku leeyihin ijtamaca xaqu ullaahi wa xaqu nnaas fii qadiyat alqisaas idan xaqu naas baana ku xoog badan saa darteed dadka iskale dhiigga hadday cafiyaan iyo hadday qisaastaan iyo hadday ma qaataanba ayaga ku xidhan tahay ma ninkan gaalnimuu ku hadlay qalbigiisu hoosana khaalid muusan aadin ee wuxuu ku dilhayo kufri daahiru ahaa mataymise ma ah oo ah nabiga inu wax ka sheego dulmiyey oo nabiga duray laakiin dulankan iyo duridaani waa xaq khaasoo nebi maxamed ku xidhan xaqa nabigu inuu oofsado iyo inuu daayo iyo inuu cafiyo inuu intuba yaa iska le asagaa iskale nabiguba cafiyey khaalid marka wuxuu rabaa nabigu inuu gacan dhaafo oo nabi alla wa cafinya igu daabodha ninkan meel saare khaalid intaasu ka niqaashahaya idan markuu intaa ka niqaashay wuxuu u gudbay afka wuxuu kaga hadlay qalbigiisuu jiraa nabigu markuu qalbigiisu u gudbay qalbigiis waxaa aadini ninka anigu igu xadgo annagu waan cafiyo orad iska tag cumar baa asagu andina cumar baa qamaamay khaalid baa qamaamay khaalid cumar waa kululaayeen nabiga in laga agbaxo geeri bay ka xigaan <clears throat> wa minhu waxaa ka mida ah qowluhu calayhi salaatu wasalaam liusaamata bna zayd <clears throat> radia allahu tacaala can lama qatla rajula min alkufaar markuu dilay nin gaalada ka mida bacda an qaala laa ilaaha ila allah buu nabigu wuxuu yihi famaa tasnacu maxaad ku samayn bilaa ilaaha ila allah ida jaaءat ywma alqiyama waad garanaysaan faqaala yaa rasuul allah inamaa qaalaha taqiyatan nabi allow is-ilaalin buu u yidhi taqiyatan ay tacawudan wuu magan galahay islaamnimo dhaba kama ahayne wuu ku gabanhayay gabaad bay ahayd inuu ku baxsado uu doonahayay faqaala hal shaqaqta can qalbihi qalbigiisa maadaa dilaacshow baadhay hada macna alxadiid wahuwa fi